bismi illaahi araxmaan araxiim iskugu daray inuu imaam ahaa faqiiha ahlulmaqrib dadka la yidhaahdana caalimkooda u ahaa maqrab alcarabi baa loo jeedaa dhulka hadda la yidhaahdo morocco iyo tunis iyo jazaa'ir iyo dhulkaas almaqrib alcarabi la yihahdaa abu muxamedin cabdullaahi bn abi zayd cabdiraxmaan alkhayrawaani almaliki saasuu yihi markuu ka hadlayo caqiidadiisa wuxuu yihi kana raximah اllahu calى طariqati الsalafi fi اlusul laa yadri اlkalaama walaa yataأwal fanasأl اllaha tawfiiq intaasuu kaga hadlay wuxuu ahaa nin aaminsan dariiqa salafka ee waxyiga un ku salaysan een aan cuquusha iyo fikirka iyo hawada aan nusuusta lagu fasirin wixii uun ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku sheegay sunadiisana uu nabiga aleyh isalaatu wasalaam ku caddeeyey iyo fahamkii salafka ay ka fahmeen in lagu socdo taasuu aaminsanaa laa yadri kalaam cilmigan cilmu kalaamka la yidhaahdo ee wax taawiilinaya ee wax tacdiilinaya ee wax tashbiihinaya ee wax diidan ee ijaazaad iyo isticaaraada ku haya ee alla wuxuu naftiisa u sugay rasuulkiisana ku sugay ka leexinaya waxaasi shaqo kumuna lahayn isagu sidii saxaabada nabiga aleyh الsalaatu wasalaam ay u fahmeen buu qaatay alimaamu abu zayd ibn abi zayd alkayrawani abu muxamed kitaabkiisan muqadimaa la yihahdaa waxay muqadimo u tahay risaaladii mashhuurkaheed ee ku saabsaneed calaa madhabi fiqhi almaliki risaalada ayada ah waxay kulmisay beyna alfiqhi alakbar wa alfiqhi alaskar waa risaalo mashhuura ah oo madhabka maalikiyada furuucdiisa uu kaga hadlay markaasuu intuuna fiqigii furuucdiisa gelinba wuxuu ka horreysiiyey fiqhu akbar fiqhu akbar kale waa towxiidka abu xaniifa raximahu llah baa u horreeyey oo kitaab buu qoray la yidhaahdo alfiqhu lakbar marka da'biga ay salafku lahaayeen bayna ahayd intayna cibaadaadka iyo mucaamalaadka iyo axkaamta iyo farciyaadka ayna gelin in usuusha iyo iimaaniyaadka laga hadlo iyo ilaahay subxaanahu wa watacaala sifaadkiisa iyo waxa u cunaba alle ee uu mudan yahay ee asaga subxaanahu wa watacaala cadamadiisa iyo weynankiisa u dhigma sifaadkiisa ay sikaaldi jireen marka wuxuu jamciyey sheekhu bayna alfiqhi alakbar oo towxiid ah iyo fiqhi alasqar oo furuucdii iyo masaa-ishii kale iyo acmaashii ku saabsaneed addoonka camalkiisa uu sameynayo ama cibaado ama mucaamala <clears throat> labadaasuu koobay kitaabka marka risaalada ah wuxuu kamid yahay kutubta ugu muhiimsan fi madhab maliki xataa qaarkood waxay ka dhigayaan kitaabka saddexaad inuu yahay bacda muwaطa malik wاlmudawana markii muwaطa malik laga soo tago oo madhabka asal u ah kadibna oo sheekha imaam malik hadalkiisii iyo fiqigiisii iyo fahamkiisi nusuusta uu ka fahmaya mudawanadana laga soo tago kitaabka saddexaad waxaa la yidhaahdaa waa risaaladan ibn abi zayd alkayrawani raxmat ullahi alayhi w ardah bale waxaa lagu magacaabaa sheekhan oo laqabkiisii iraanaysta ay tahay malik alasqar ayaa la yidhaahdaa siduu fanigan maalikiyada iyo madhabka maalikiyada uu u bartay masaa-ishiisana uu aada iyo aad oga hadlay qawaaciddiisii iyo muxuu ahaa usuushiisina uu aruuriyey kadibna uu furuucdii iyo juziyaadkii iyo waxyaalihii takhriijaadka u baahnaa uu u saaray sidaasaa looga yaqaanay almalik alasqar raximah allahu tacaala marka haddaa innagu waxaan soo qaadanay muqadimadii furuucdii maalikiyada markuu muqadimada dhammeeyo kadib kitaabu dahaara buu ku kuleeyahy salaadii iyo zakadii iyo xajkii iyo siyaamkii arrimahaasuu ka hadlaya sidii fiqigaan ku naqaanay laakiin inta hadda aan darsayno waxaa weeyaan waa muqadimadii ku saabsanee tawxiidka inaan fahadno salaful umma say u fahamsanaayeen caqiidada iyo waxay ilaahay u ihbaatiyeen iyo waxay ka anfiyeen haddaad maqasho caqiidada tawxiidka iyo caqiidatu salaf aad maqashana lixda usuusha ay ku wareegtaa alusul sita waxaa la yihahdo alusul sita waxaa weeyaan alimaanu biاllah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir walqadari khayrihi wa sharih haddaad maqasho caqiida lixdan bay ka hadlaysaa lixdaa wey waxaa la khilaafay lixdaa wey waxa dadku ay daaliin iyo muhtadiin ay noqdeen kuwa baadiyoobay kuwa hanuunsan in ilaahay la rumeeyo subxaanahu wa tacaala ilahay in la rumeeyana waxaa soo galaya aliimaanu biwujuudihi in ilaahay wujuudkiisa iyo jiritaankiisa la rumeeyo oo kuwa ahlu ilxaadka ah ee ilaahayba diidanba jiridiisa ayaa lagu khilaafaya wujuud اllahi subxaanahu wa tacaala aliimaanu biwujuudi illah ilahay jiritaankiisa in la rumeeyo in la rumeeyo biasmaai illahi subxaanahu wa tacaala wa sifaatih sifaatka iyo asmaada ilahay uu leeyahay ee u cunaba ee asaga u isku sheegay ee rasuulkiisa u cadeeyay u sheegay sal alla alay wasalam in la rumeeyo aliimaanu biuluuhiyatihi ilaahay subxaanahu watacaala cibaadada inuu keligii leeyahay oo axdale uusan jirin in la rumeeyo birububiyatihi koonka iyo maamulka ilahay uu maamulayo iyo axad la maamul inuusan jirin tasarufka iyo tadbiirka khalqigan oo dhan ba minhu bada o ilayya cud asagaa bilaabay asagoo maan noqon koonka o dhan asagaa iskale marka aliimaanu bilahi afartaasa soo gelaysa alimaanu biwujuud illahi alimaanu biuluhiyatihi alimaanu birububiyatihi alimaanu biasmaa'ihi wa asalka labaad waxaa weeyaan alimaanu bilkutub in la rumeeyo kutubtii samaawigaheed cer ka soo degtay ee ilaahay uu rasuulsa kusoo dejiyey towraad iyo injiil iyo zabuur iyo qur'aan afartaasa u waaweyn suxufu ibraahim wa muusa alimaanu birusul in rusulsa la rumeeyo wixii la sheegay bitafsiil loo rumeeyo wixii kale ijmaal iyo duuduub loo rumeeyo inuu ilahay dad uu doortay uu yahay xaq la soo diray mucjizaad ilahay ku kabay in la raaco in la rumeeyana ay waajib tahay alimaanu bilmalaaika eh, in la rumeeyo makhluuqaas ilahay uu abuuray nuurka ka abuuray in ilahay caasiyanayna wax alla wuxuu farana qabanaya alimaanu bilyowmi alaakhir aakhiro dhimashada ka bilow qabriga sii mar xisaabta waxa ka dambeeya iyo siraadka iyo maritaanka naar iyo janno arrimahaas in la rumeeyo la caqiideeyo si ay tahayna loo rumeeyo wuxuu kamid yahay caqiidatu ahlisunna ahlu salaf saalix bay kamid tahay alimaanu bilqadar khayri wa sharihi kulu shay biqadaai illahi wa qadarihi inuu wax walba qadahi iyo qadarka ilahi uu ku socdo in la rumeeyo ka bilow cilmiga ilaahi subxaana wa tacaala ku xejisii ilaahi subxaana wa tacaala qorida uu qoray fi lowx maxfuud uu ku qoray mashiyada ilaahi subxaana wa tacaala eheysiinta ilahi uu eheysiiyey maraatibta alqadarka waad garanaysaa intaas lixdaasay caqiida haddaad maqasho kusoo aruureysaa caqiidada salaf saalix intaas kuso aruraysa marka muqadimadaas oo qiimo badan tusaysana imaamka raxmatullaahi calayhi xusnu niyadiisa iyo ikhlaaskiisa qabuulkiisu ilahay u geliyay subxaanahu wa tacaala oo meel walba uu u gaaray ummaddan ooga faa'idaysatay in badanoo culammada kamidana ay sharxeen in qaarkoodna ayba nadmi ka dhigeen oy shicir u bedeleen darisaalada haysaan oo ay ku qoran tasawar nadmi ah oo la taxay oo shicir loo taxay ayuu ku qorany marka intaasoo dhan ba waxay tusaysaa ahamiyada uu kitaabka leeyahay gaar ahaan marka la fiiriyo waktiga uu bilaabay mualifka uu bilaabay gaar ahaan marka la fiiriyo imaamka alifay iyo quwada ilahay uu cilmiga iyo macrifadii aqoonta uu siiyey iyo idraagiisa iyo fahamkiisa uu salafu saalix uu rumaysan yahay ama uu fahamsan yahay siday qaateenna uu rumaysan yahay nasu muqadimat risaala risaalada muqadimada muqadimada risaalada aan ka hadalay muqadimadeedii ayaa laga hadlayaa safxada sideedaad dadka haysta mudakeradan musawarada ah haysta safxada sideedaad buu ka bilaaban kitaabka daruuraa keentay ani adakar nin baa ii keenay khayr allah siiye waaman weynay annaga waan weynay marka dambe ii soo helay marka risaaladaasi hadda eh, muxuu ahaa sawiradna safxada sideedaad bay ka bilaaban ay ku bilaabanaya cashirka isaga oo matnigii keli ah kadibna sharxi buu keenayaayoo isku dhex yaacsan isku dhex jirjira marka sidayna ugu wareerin haddaad asalka hore madaxa hore dhegeysataan baa fiican ninki la socon karo sharaxa kala socon karana kala socdo ama aniga kee uu ka duwan yahay nacam qaala abu muxamedin cabdullahi bin abi zaydin alqayrawani kunyadiisii baa lagu sheegay iyo magaciisii ibn abi zayd kaana cabdiraxmaan baa la dhahaa kayrawaan waa magaalo ku taala maqrib magaalooyinka maqrib kamid a ah, gaar ahaan hadda waxay dhacdaa tunis wadanka la yiraahdo caasimada tunis ee tuniska wadanka la yirahdo caasimada u ana ilaa boqol iyo lixdan meelahaasay u jirtaa khayrawan halkaasuu musanifka raximahullah ku koray oo ku mashhuur ku noqday oo ku caanbaxay markaasaa loo nisbeeyo khayrawani la yidhi radia allahu canhu wa ardaah allah ka raadi noqdo raalli geliyo alxamdu lilahi buu yidhi maqul qowlkii weeyaan waana selafka da'bigoodii iyo wadadoodii buu qaaday musanifka raximah allahu tacaala in kutubtooda markay qorayaan ay ku bilaabaan xamdiga alxamdu lilah inay ku bilaabaan waxay kaloo ku bilaabaan oo musanifka uu ka tegay bismi illahi araxmaan araxiim weliba taasaa caan oo mashhuur si ah in bisinka lagu bilaabo qoraalka iyo kitaabaadka iyo khudabka waxa la qorayo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam baana sunadiaas iyada ah aan kaga dayanaynaa markuu wax qoraya rasuulka alayh salaam bismi illaahi araxmaan araxiim uu dhihi jiray markuu u diraayo mulugta iyo boqorada min muxamedin rasuulilah intuuna dhihin bismi illaahi araxmaan araxiim min muxamedin rasuulilah ilaahi riqla cadiim ruum aslim taslam waa kii dhihi jira nabig sala allah alay wasalam bismi illaahi araxmaan araxiim hada ma saalaxa bihi muxamedun rasuulilah calaa quraysh markuu xudeybiya nabiga alayh salam wax la qoranayey bismi illahi raxmaan raxiim uu ku bilaabay bele waa sunadii nabiyaashii ka horeysay inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi araxmaan araxiim marka bismi illahi raxmaan raxiim taasa asala kadibna alxamdalada ayaa lala imaanaya wax lagu dayanayo kitaabka casiiskaa oo ilahay uu xamdiga ku bilaabay faatixada alxamdu lilah ilahay baa mahad iskale nicamta faraha badan ee alla uu nagu galladaystay ee la koobi karin ee ka bilaabatay iijaadka iyo ahaysiinta iyo abuurka kadibna ilaahay subxaanah wa tacaala nicam fara badan ayuu haddana na siiyey oo ku saabsan adduunyada sacaadadii mida eheday iimaankeedna muminiintiiba ku khaas yeelay nicmat liscaad baa la yihahdaa marka aliijaadu walinjaadu waliscaad intaba muminiinta way heleen intii la abuuray oo nicam fara badan ilahi subxana asbaqa calaykum nicamah nicmooyin fara badan u hadanana siiyey maalki kamida caafimaadka kamida caqligii kamida awlaad kamida amni kamida lasoo koobi karin xataa ilahi u yiri in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha maba koobi kartaanba ayuu haddana sacaada ilahi noogu daray iyo iimaan iyo islaamnimo marka alxamdu lilah ilahi waa mudan yahay subxaana wa tacaala in lagu xamdiyo nabigiisa aleyhi salaatu wasalaam intuu in badan xamdiyo ayuu haddana wuxuu dhihi jiray laa uxsi thanaan calayka anta kama athnayta calaa nafsik ilahu ammaantaada maba soo koobi karo saasuu dhihi jiray nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam alladii ilaahigii baa xamdi iyo mahad iska leh ibtada'a alinsaana insaanka bilaabay binicmatihi nicmadiisa ku bilaabay ilaahay subxaana wa tacaala insaanka wuu bilaabay bilow waa la bilaabana nicma lagu bilaabay oo in la eheysiiyey oo la abuuray aadam abulbashar dhooba intii laga abuuray naf la geliyey oo adduunka iyo koonka la keenay waa nicmadii u horeysay lagu bilaabay wey ehaysiintaasaaba nicma oo nicmatuliijaad baa la yihahda haddii la bilaabay nicma lagu bilaabay kadib uu ilaahay subxaanah wa tacaala wax walba baray ucallama aadam alasmaa kulaha wax walba ayuu ilaahay baray subxaana wa tacaala markaasu haddana ilaahay wuxuu ka dhigay malaa'igtii khalqiga oo ugu sharaf badneed markaas ayuu mucalim haddana oga dhigay oo wax u baray markaasaa ixtiraaman la yihi mucalimkiini oy u sujuudeen sujuudana waa sujuudu ixtiraam waxumaha watawqiir wataxiya waa salaam ma ahaen ilahay kheyrkii in loo sujuudo cibaadatan ma aha walidalika in lagu loo sujuudo qof ama maarata lagu tacdiimiyo oo lagu weyneeyo waxay ahaan jirtay ummadihii hore way jireen yacquub alayhi salaatu wasalaam markii ilah qur-aanku ka hadlayo nabiyullahi yuusuf alayhi salaam aabihii yacquub iyo ay imaadeen hooyadii ay imaadeen iyo caruurtii dhammaan ugu dambeyntii bacda alfatra fitantii iyo mixantii faraha badneed kadib maxaa wuxuu ilahi subxaana watacaala yihi warafaca lahu warafaca abaweyhi cala alcarshi wakharuu lahu sujadaa sujuud bay u dhaceen sujuudan waa sujuudu altaxiya baa la yidhahdaa amaa sharcigeennan kuma banaana labadaba sujuud lcibaadana ma banaana in ilahay keyrkii loo sujuudo sujuudu taxiyana ma banaana xataa inxinaa ayaan la ogoleen marka eh, aadan baa ilahay ku sharfay subxaana nicmadu ilahay ku bilaabay bay kamid tahay saastuu u dhashay loo abuurayba abuurki wareysa la abuuray waa la abuuray ilahay baa gacanta ku abuuray aabi iyo hooyo midna malahayne markiiba haddana nicamti kalaa ku bilaabatay waxa ugu sharaf badan ee bacd aliijaad qofka la siiyana waa cilmiga cilmi naafica iyo macrifa iyo aqoon ayuu ilahay siiyey subxana wa tacaala fa saara sayidu lkhalqi khalqigii xilligaa jiray buu sayid u noqday malaa'igtii o dhan baa ku daba istaagtay oo ixtiraamtay oo u marka aladii ibtada alinsaana insaanka ku bilaabay binicmatihi nicmadiisu ilahay ku bilaabay wa waa sawiray fi wixii aadam ka soo harayna rixim iyo calool xaawi aadam wax ka soo haray calool bay soo mareen riximkaasu ilahay subxaana wa tacala ku sawiray bixikmatihi ilahay xikmadiisa subxaana wa tacaala huwa aladii yusawirukum fi kayfa yashaa siduu rabo ilahay raximka noogu sawirayaa cadiin iyo madow rag iyo mxuaha iyo dhadig iyo lab siduu rabo ilahay noogu sawiray subxana wa tacaala wuxuu noo sheegay ilahi subxaana wa tacaala inuu sawiray insaanka suurada ugu wanaagsaneed laqad khalaqna alinsana fi axsani taqwiim yani midda ugu wanaagsaneed yakhluqukum fi buduuni ummahatikum khalqa min bacdi khalqin fi dulumaatin thalaat saddexdaa mugdi wixii lagu jiro ayuu ilaahay na sawiray oo na abuuray mugdiyaasha saddexdaa maxay yihiin ko mugdigii yah aloosh ti calooshaye walmashiima ta saddexaad mahayta yah albadn iyo raximka axsanta raximka saddexdaa wey calooshi iyo raximkii iyo mandheerti mashiimadii dayib marka wasawarahu fi larxaam ilaahay aadamaha waa sawiray raximka hooyadii caloosha hooyadii gudaheeda bixikmati xikma ilaahay uu lahaa subxaanahu wa tacaala in bini aadamka uu farcamo oo uu maaragtay uuna dabargo-in ayaa sidaas isku dhaldhalaya oo u soconaya xikmadaasuun ilaahay kaleeyay subxaanahu wa tacaalayo ikhtilaafu alalwaan waalalsin inay kala duwan yihiin waxaa raximka soo maraya oo midabkooda kala duwanaadaan oo carabkooda kala duwanaadaan waa aaya min aayaati illahi subxaana wa tacaala wa abraza ilahay waa soo bixiyey aadamihii binu aadamkii abrazahu insaankii waa soo saaray markii raximkiisa lagu abuuray oo lagu takwiiniyey oo lagu sawiray oo muddadii loogu talagalay uu ku dhex noolaa kadib abraza waa soo saaray ilaa rifqihiibu usoo saaray dhimrintiisiibu usoo saaray naxariistiisiibu usoo saaray markuu soo baxayba markiiba ilahay wuxuu naxariis u geliyey hooyadii aabihii ayaa ilahay naxariis qalbigooda ku tuuray inay qabtaan kulaal ka ilaaliyaan qabow ka ilaaliyaan oon iyo gaajo ka ilaaliyaan daksiga iyo kanaacda ka dhowraan ay meel wanaagsan oo munaasaba mar walba ishay ku hayaan marka ilahay baa raxmad iyo rifqi u geliyey waalidkii calooshii ka soo baxay waalidkiiba haddana ilahi subxaana watacaala naxariis u geliyey abrazahu ilahay baa soo saaray ilaa rifqihi iyo wamaa yasarahu lahu wuxuu ilahay ufududeeyeyo min risqi risqigiisi ah hadduu caloosha ku dhex noolaa oo ilahay w wax kalo arsuqay usan jirin banaanka markuu imaadana risqigii loo qoray ee caloosha loogu qoray ayuu adduunka markuu banaanka imaadan haddana ilahay ufuray subxaana wa ka bilow naaska hooyada markuu naaska hooyada ka maarmay oo ilka yeeshay oo xoog yeeshayna bini aadamka wuxuu ku noolaan lahaa cunto ah ayaa haddana loo furay wa calamahu markaasuu ilaahay baray maa lam yakun yaclam wuxuuna garanayna hadda ka hor ayuu ilahay subxaana watacala haddana baray markuu dhalanayo waxba ma aqoonin macrifo ma lahayn aqoon ma lahayn waxba kala sooci karin dantiisa xataa uma hadlan karin wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shayan wajacala lakum asamca walabsaara walafida idinku waxba garanayn laa taclamuuna shayan laa taclamuuna shayan maxay tahay nakiratun fi siyaaqi annafyi tufiidu alcumuum shay-an baa wax aad garanaysaan ma iyuu gagaranayn markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ajizadii iyo qalabkii aqoonta iyo macrifada wasaaisha u aheed bu ilahay nagu rakibay alsamca walbasara walfu'aad qalbigii wax weelan lahaa dhagihii wax dhegaysan lahaa maqalkii araggii wax arki lahaa wax soo fiirsan lahaa intaasu ilahayna siiy intaas kadib badeena qalbigii bay ku dhacayaan qalbiga kadibna macrifadii baa sugnaanaysa xuniysan baa lakala garanaya marka wacallamahu ma lam yakun yaclam walidalika arkaysa ilahay wuxuu nagu manaystay bacda khalqi اlinsaan insaanka marku abuuray kadib wuxuu ilahay nagu galladaystay maxaa weye waa cilmi alraxmaanu calama alqur'aan khalaqa khalaqa alinsaan calamahu lbayaan calamahu ah, lbayaan cadayntii buu ilahay subxaanahu wa tacaala dadka baray markuu khalqa insaanka uu abuuray kadib bena waxa ugu horreeyay qur'aana soo dega ilahay markuu ka hadlaya subxaana wa tacaala waxyaaluhu nagu manadeystay waxaa kamid ahaa akrinta iyo qalamka iyo cilmiga kamid aha iqra bismi rabbika aladii khalaqa khلq الinsاn min clq اqرأ wrabka اأkrm اladي calama bاlqlm calama الinsاana ma lam yaclam marka wcalamahu ilahay wuxuu baray insaankii maa lam yakun yaclam wuxuuna hadda ka horgeranaynin ayuu ilaahay baray waa fadligii ilahay uu nagu manaystay bay kamid tahay subxaana wa kaana wuxuu ahaaday fadlullahi ilahay dheeraadkiisa iyo fadligiisa caleyhi insaanka uu fadilay cadiiman mid weyn buu ahaaday fadliga ilahay insaan u siiyey wax weyn wey oon la koobi karin oon la soo aruurin karin oo aad iyo aad u fara badan wuxuu soo ikhtibaasanayaa aayaddii qur-aankeeda nabigiisa ilaahay subxaanah watacaala uu ku mana sheegtay uu yidhi wacalamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu calayka cadiima nabi maxamedo wuxuu ku baray waxaadan hadda ka hor aqoonin fadliga ilaahay uu ku siiyeyna korkaada uu ilaahay siiyeyna aad buu marka nabiga kadibna fadligii iyo cilmigii iyo macrifadii ilaahay uu rasuulka ku manaystay wuxuu ku soo wareejiyey atbaacu rasuul rasuulka dadkii raacsanaa sala allahu aleyh waaalih wasalam walidalika wuxuu yihi alculamaau warahat اlambiya in alambiya lam yuwarithuu dinaara walaa dirhama inamaa warathuu waxay dadka dhexashiiyeen warathuu alcilma cilmi bay dadka dhexashiiyeen waa cilmi ayaga lagu soo dejiyey waxyigaa dadkii bay gaarsiiyeen balliquu canii walow aaya bay ku camalfaleen oo nabigeena aleyh الsalaatu wasalaam uu ummadiisa kusii lahaa wa kaana fadl ilahay fadligiisa wuxuu ahaaday calayhi insaanka u fadilay cadiima mid weyn bay ahayd fadliga ugu weyn ilahay uu siiyeyna cilmiga iyo macrifada iyo aqoonta weeyaan wanabahahu nabahahu waxaa la tirinayaa nicamti ilahay uu addoomaha siiyey buu ilahay tirinaya subxaana wa tacaala ayuu musanifka tirinaya wuxuu wanabahahu wuxuu ilahay ku baraarujiyey biaathaari sancatihi ilaahay sancadiisa iyo abuurka koonkan uu abuuray aathaarteeda iyo raadkeedii markuu ilahay koonkan iyo khalqigan u abuuray aathaarta iyo raadka aan ka faaidaysan maxay tahay qudrat ullahi subxaana wa tacaala wa cadamatihi ilaahay weynankiisa iyo qudradiisa iyo awoodda uu leeyahay ayaan ka qaadanaynaa وmin ayاtه الlيل والنهاr والشhمس والqمر lا تسجدوا للشhمس وlا للqمر واسجدوا للhi الذي khلqhun marka ilahi subxanaه wataعala ayaadkiisa leilka iyo habeenka iyo maalinta kamida waxaa kamida dayixi iyo qoraxdi baa kamida inay kamid yihiin haddaan aragno waxaan ogaanaynaa keligii inuu koonka maamulay rububiyadiisaan rumaynay oo aragnay aatharta ka dhalatayna waa uluuhiyadii inaan caabudno keligiis ayaadka kowniga ayaadka laba loo qaybiya ayaadka laba loo qaybiya ayaad kowniya ayaadka weriyan waxa loo jeeda makhluuqaadko dilba ayaadka weriya soo galaya ayaadka labana aayaatlwaxyi weeyaan waa qur'aanka iyo sunnada oo cadaynaysa oo bayaaninaysa oo nafahansiinaysa ilaahayga koonka abuuray iyo wax xuquuqa uu mudan yahay subxaana wa tacaala marka aayaadka akooniga dhammaantood waxaa weeyaan aatharta iyo raadkaan ka helayno ilahay waaxida inuu jiro koonkan oo dhanba ka dambeeya maamulaya tadbiirinaya isku dhac malaha waad aragteen walidalika shaacirka leeyahay fayaa cajaban kayfa yacsi ilaah am kayfa yajxaduhu ljaaxidu wa kuli shayin lahu aayatun tadulu cala anahu waaxidun a shay walbaba waxa aayad iyo calaamo kutusi weeye ilahi inuu waaxid yahay subxaana watacaala inuu waaxid yahay albacratu tadulu cala albacir waa kii dhihi jiray caraabiga albacratu tadulu cala albacir baadi buu raadinaya digaad aragtay digada haddaad aragtay dee neefkii baa yay kutustay marka koonkan idil raadka kutusa ay kutusaysa waxaa weeyaan khaaliq abuuray koonkan inuu jiro oo waaxid ah liannahu hadduu ahaan lahaa aaliha iyo ilaah ka badan doala lafasaadataa fasaad baa dhici lahaa marka waxaa weeyaan waa tadabur aayaati illahi subxaanahu wa si aathartiisa loo fahmo iyo ilaahi subxaana wa tacaala qayuumiyada iyo maamulka iyo koonkan iyo inuu umuurahan gacanta ku hayo haddaad fahamtana sisu keligii u abuuray keligii u caabud wey keligii u caabud wanabahu biaathaari sancatihi wa acdara ilayhi intaasi addoommahu markii aayaadkii kowniga ahaa ayaga caqligoodii iyo wuxuu ilaahay ku rakibay ee fahan ahaa iyo arag ahaa ay ku gaadheen haddana looma daynin ilan aathartii waxaa weeyaan in la ogaado ilahay in la caabudo wey in ilaahay la caabudo lama dhihin idinka un ka fakira saaad rabtaan u caabuda dhaqaaqa lama dhihin leanna cuquusha dadka iyo fahamka dadka iyo muxuu ahaa awoodda dadka ay waa iska yar tahay cibaadada ilaahay uu mudnaa subxaanahu watacaala iyo dariiqii istiqaamada ee toosnaanta iyo dariiqii hidaayada iyo muxuu aha hanuunka iyo jidkii baadida lagaga leexan lahaa waxaa un garan kara allihii subxaanahu watacaala cibaadada mudnaa saas darteed buu ilaahay oma wakaalanin addoomaha ooma wakaalanin in ayaga iska caabudaan iska dhaqaaqaane rusul buu ilaahay soo diray qur-aan iyo waxyina waa usoo dhiibay qaabkii lagu caabudi lahaana asagaa ilaahay wa watacaala ina baray marka ilahay waa noo cudur daaray laqad acdara man andar qofkii kuu degana waa ku cudur daaray wuxuu leeyahay wa acdara ilayhi insaankii buu cudur daaray calaa alsinati lmursaliina rusushii lasoo diray carabkooda alkhiyarati laga doortay min khalqihi ilahay khalqigiisa rusushii laga doortay carabkoodu ilahay ugu cudur insaankii oo waxay ilahay ku caabudi lahaayeen iyo qaabkii ilaahay u rumayn lahaayeen iyo wixii looga digaayey iyo wixii loogu bishaaray rasulsa loo soo dhiibay rusulan mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul waa mubashiriin mundiriina mundiriina bishaaradoodan in la qaato jidkii hanuunka iyo aakhara wey jidkii maart wixii lagaaga digaayo inaad ka fogaato naar iyo cadaab lagu geli lahaa iyo inxiraaf iyo baadinimo iyo dalaal waxaaso dhan bay rusushu ay la imaadeen almursaliin alkhiyaara la doortay xaggee laga doortay min khalqihi khalqigiisa laga doortay khalqigaa ilaahay u abuuray subxaana wa tacaala asagaa garanaya meesha uu risaaladiisa dajinaya qofka mudan ee xumbaari kara ee fahmi kara ee u gegsan kara ee gudbin kara ee sidii loogu loogu talagalay u marin kara ee sifaatkii oo dhanba kamilsaday wanaagaha asagaa garanaya allahu aclamu xayu yajcalu risaalata ibnulqayim aljawziya raximah llah waa laga soo guuriyay inuu yihi yani rususha iyo kadib dadka ka dambeeya isagaa garanaya ilahi subxana watacala shareecadiisa iyo cilmigiisa meesha munaasab ku a inay xumbaaraan isagaa garanaya marka yani rususha ilahay uu doortay min khalqii buu ka doortay markaasuu ilahay risaaladiisi uu ku fadilay ilahay waa doortay malaa'igtana waa doortay oo rusul buu ka doortay basharkana waa doortay oo rusul buu ka doortay allahu yastafi min almalaaikati rusula w min annaas wastafa min annaasi rusula rusul dad bu ka doortay ilahi subxana watacaala fahadaa waa hanuuniye alle markaa soo maaratid markii aayaadkii kownigaha tadaburkoodii iyo aayaadkii tanziiligaha rususa loo soo dhiibay hadday labadiiba la helay dadkii laba fariiqma marka noqday mid waa ku cibro qaatay oo aayaadkii kownigaha buu qaatay oo intuu tadaburay iyo rusushii waxay caddeeyeen iyo waxyigiina ku dhegay waa hanuunay midna waa baadiyoobay waa ka leexday hidaayadii marka halkaasi ka bilaabatay hidaayaduna laba weeyaan oo mid waa la wada leeyahay waa hidaayat lbayaan walirshaad waldalaala in dadku wax la tuso ooy wax fahmaan wax loo cadeeyo oo xaq iyo loo kala cadeeyo dad gaal iyo muslimba labadaba wa heleen labadaba wa helen wa ama thamuuda fahadaynaahum fastaxabuu alcamaa cala alhuda waanaanu nabigu le reer thamud mxuu ahaa ayagoo gaaloobay waxaa lagu hanuuniyey xaqii waa la tusay intaasuu nabig aleyh salaatu wasalaam saalix dhex ordaayey intaasu wuxuu sheegaayey intaas waxwalba loo akriyey marka waa laakiin ayagaa waxay jeclaadeen alcama indhalaan ayay hanuunkii iyo wanaagii ka doorteen hidaayadaas waxaa la dhahaa hidaayatu dilaala la dhahaa qof walbaba waa waa la tusay hidaayada labaadna hidaayatu tawfiiq baa la yihahdaayo waa waafajin wey markii ilaahay uu ku tuso kuu cadayo bayaankii uu dhaco kadib in lagu waafajiyo ood rumayso ood qaarato sideed u qaarato waa tawfiiq min allahi subxaanah wa tacaala waafajin wey saa darteed tawfiiqdaasa ilahay laga baryaya mar walbaba oo salaad kasta lagu tukanaya ihdina ihdina siraat almustaqim baa laleeyahy ilahy baa laga baryaya hidaayada ilahay laga baryaayo labada way soo gelaysaa lakin waxaa loo jeeda waa tawfiiqdi wey hidaaya tawfiiq walidalika hidaaya tawfiq yaa helay aladiina ancamta calayhim kuwii aad u necmaysay min annabiyiina wa asidiiqiina wsaalixiina shuhada wsaalixiin waxasuna ulaika rafiiqa kuwa wey ayib fahada waa hanuuni man wafaqahu bifadlihi fadligiisu ilahay ku hanuuniyey wa adala waa dhumiyey man khadalah qofkuu ilaahay subxaanahu watacaala hoojiyey waa dhumiyey dhumintaasna dulmi ma ahee bicadlihi cadaaladda ilahay wey subxana wa tacaala ayagaa markii asbaabtoo dhan la siiyey yay dhankii wanaagga la aadi waayeen khiyaarkooday ku dhumeen khiyaarkoodii ayay ku dhigeen qadar allana waa ku dhacay laakiin ayaga markii falamaa zaaquu azaaqa allah markii iyaga ay dhumeen ayuu ilahi subxana wa tacala azaaqa allah quluubahum qulubtooda uu leexiyey nacam labadaa hidaayo marka musanifka ishaare raximat ullahi calayhi oo labadaba mara nabiga alayh salaam waa laga anfinaya mid baa nabiga uh, hidaayadii nabiga waa laga anfin marna waa loo sugay inaka laa tahdii man axbabta la yiri ma hanuunin kartid hidaayada maxaa loola jeedaa hidaayat tawfiiq ma waafajin kartid oo iimaanka qalbigooda ma gelin kartid baa loo jeedaa wa inaka laa tahdii ilaa siraati mustaqiima mara laleeyahy waa loo sugaya waa hidaayat lbayaan walirshaad idaa dadka tusayso ood ku haruurinayso ood muxuu ahaa u bayaaminayso o cadaynaysa weeyaan nicamtii weli wadaa nicamtii waxaa kamid a ah wbashara almu'miniina muminiintii buu ilahay u bishaareeyey lilyusra bashara mumi wayasara yasara wuxuu u fududeeyey almuminiina muminiintii lilyusraa midii fududeed khaslada fudud ee janno lagu helaayo ee khayrka iyo wanaagga ah ee qofka hadduu qaado wax takalufa iyo wax culaysa iyo wax mashaqaa midna aan lahayn haddana si fudud jannada lagu heli jannada ninka ilahay ku hanuuniyo si fudud buu ku heli karaa marka wayasara almuminiina lilyusraa midii fududeed ilahay ufududeyey subxaanahu watacaala oo inay janno galaana ama khaslooyinka iyo khilooyinka iyo ashyaada lagu galaa ilahy wuxuu ishaaraya musanifka raximahullah fa ama man acdaa waataqa ninkii intuu bixiyo xoolihiisa ilahayna ka baqa subxaana subxaana watacaala wasadaqa rumeeya bilxusnaa laa ilaha ila allah buu rumeeyey tawxiidku rumeeyey sadaqa bilxusnaa jannadii buu rumeeyey liladiina axsanuu alxusna jannada waa la yihahdaa wasadaqa rumeeya bilxusnaa bilkhulf ninkii wax bixiya fahuwa yakluf ilah bedel buu siinaya intaba waa la yidhi fasanuyasiru lyusra khislada wanaagsan ee jannada lagu galo yaan ku hagaajinayna walidaalika saxaabada nabiga aleyh salaatu wasalaam markay dheheen ehlu naarka iyo ehlujanna hadda ma lakala garani haabuy nabiga aleyh salaatu wasalaam fa bima yacmalu lcaamiluuna bay dheheen dadka camalfalay maxay u camalfalay hadii wax walbaba la qorayba icmaluu fakullun muyasaru lima khuliqa lah bu nabi aleh salatu wasalaam qof walba wixii loo abuuray ayaa loo fududaynaya idinka camal fala walidaalika qof ilaahay subxaana watacaala u fududeeyey khayrka hadaad aragto wixii loo abuuray buu cagta ku hayaa wixii loo abuuray buu yuu ku taagan yahay jabnu geli doonaa waa naadir qof isaga oo muslima oo mustaqiima oo toosnaa oo mu'mina alla rasul rumeeya caqiidadiisa hagaagtay inuu dib u gaaloobo waa arrin naadira wey raxmad ilahi subxaana wa tacala waasaca waxaa weeyaan ma dhacdo wax naadira ah mooyeene wax naadira ah mooyeene marka fasanuyasiru lyusra baas ku tagaya kii kalena waxaa weye fasanuyasiru lilcusra waa midkii bakhaylnimada intuu la yimid wixii xaq ahaa ka bakhaylay wixii anbixi la yiri aa ah bixin waaye deeqtoomay oo jannada ilaahay subxana wa tacala wax ka deeqtoomay iska dhigay xusnadii iyo jannadii iyo tawxiidkii markaa beeniyey kaasa waxaa la fasirnaysan lahu cusra waddadii xumaanta ee naarta ku geli lahaa ee culayska ahaa ee xumaantahabaa loo hanuuninaya lagu toosinaya marka yasara almu'miniina lilyusraa wa sharaxa wuxuu ilaahay sharxay suduurahu mu'miniinta xabadkooda lidikraa waanadii ambiyada waxay xasuusinayeen dadka ee tadkiirka ah ee xasuusintaha qur'aanka ahaa ee waxyigaha qalbigooda ilahay ku waasiciyey subxaanahu wa tacaala faman sharaxa allahu sadrahu lilislaam faman yurid illahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam marka eh, ilaahay baa qalbigooda ku hanuuninaya islaamnimadii iyo iimaankii markaasay deena qaadanayaan kuwii kalena waxaa la yidhi yajcal sadrahu dayiqan cariiri buu noqonaya ah, dayiqan xarajan kaanamaa yasacadu fi samaa qof samada u socda oo neef dhabayo oo wadnihii uu halkaa imaaday oo neefta ay ku adkaatay oo kale wey tawxiidka loo sheegi ishbaasat bi quluubi aladiina laa yuminuuna bilakhira tawxiidkii bay ka cararayaan oo caqiidadii baa ku adag oo xaqii loo sheegaya baa qalbigooda cadhiri iyo dayq bay dareemayaan oo ma sabri karaan ma dhegaysan karaan oo waxbaa ku dhegan dadka ayaga ah ee xumaanta qalbigooda uu galay kuwa kalena qalbigoodii baa waasic noqonaya idminaan iyo xasiloori bay dareemayaan wa sharaxa suduurahum lidikraa fa aamanuu wakaa natiijadii marka natiijadii hidaayadii bayaan iyo dilaala ay dhashay waxaa weye aamanuu billahi ilahay bay rumeeyeen ilahay ayay rumeeyeen marka natiijat hidaaya wey hidaayada iyo hanuunkaasi waxaa ka rartimay in ilahay la rumeeyo rumaynta ilahi la rumaynayo subxaana wa tacaala waxay u qaybsamaysaa billisaani walqalbi waljawaarixi in carabka lagaga dhawaaqo oo qofka aduu tawxiidkii iyo iimaanka carabka kaga dhawaaqi waayo de waxaa weeyaan mushrik gaala weeyaan waa mushrik gaala hadduu carabka intu kaga dhawaaqo caqiidadiisa iyo qalbigiisa ay gaari weydana munaafiq weeye muraa'i ah oo istusaaya oo dadka maarata kudhex gabanaya gaar wey asaguna hadduu carabkan kaga dhawaaqo caqiidaystano qalbigan ka caqiidaystana mu'min khaalisa weeyaan saddexaasa dadka uqaybsameen iimaanka marka laga hadlaayo dad daahirka koraba way ka rume daahir iyo baatinba way ka rumeeyeen waa mu'miniintii kuwa daahir iyo baatinba way diideen waa kufaartii iyo gaaladii kuwa daahirkii bay ka rumeeyeen baatinkiina waa ka gaalaysan yihin munaafiqiintii weeyaan marka fa aamanuu waxay rumeeyeen billahi alle bialsinatihim carabkooda ilahay ka rumeeyeen naatiqiina ayagoo tawxiid ku hadlaya aamanaa bay leeyihin ilahay baan rumaynay bay carabka ka dhawaaqayaan tawxiidkii wa biquluubihim quluubtoodana mukhlisiina iimaankiibay iyo qalbigoodana ikhlaas ayay ilahay ku rumeeyeen subxaanahu wa tacaala oo riya iyo sumca waxba kama ahee ikhlaas iyo alla dartii weeyaan xaqiiqat liman waa sidaas waa qowlun bilisan wa camalu bictiqaad wa camalu qulub qowlun bilisan wa bilqalbi wa camalun biljawaarix saddexaas oo qaybsamaan murjiada waxay dhaheen tasdiiq wey tasdiiqun bilqalbi iimaanka waa qalbigu ilahay ka rumayso shaqa kuma laha carab iyo ficil iyo waxaad samaynaysa iyo waxaad kudhacaysa waxaad ka tegayso wax shaqo ay ku leeday ma saasay leeyihiin oo wax alla wixii aad samaysa hadaabad itiqaadka ka rumaysa ilaahay xumaan kastaba iimaankaada ma dhibayo sida qof gaalahoon qalbigiisa iimaanka gelin iimaanka una gelin cibaado uu la yimid ayna waxba ugu taraynin saasay dheheen marka waxaa weeyaan waa qiyaas maca alfaariq weeyaan qiyaas maca gaalka wuxuu la imaado oo asagoon muminayn uu la imaado laga aqbali maayo taa waa run taa waa run laakiin in la yidhahdo mu'minkii ilaahay baan rumaysnaan lahaa wax kastaba waa la imaan karaa xumaana wax kasta oo waajibaadna waa ka tegi karaa iimaankiisana shaqa kumalo waa buuxa warkaas wax soconay ma wax soconay male marka waajibaadka maxaa loo fardiyeelay takaaliifta shareecada maxaa doomaha loogu fardiyeelay maxaa loo haystaa qofki waxaa ka tahay ku dhacaysa waxaa qofkii sameeye waxaasaa ku dhacay kaa waxay sameeyeen ajirka ithaabkuwaas weli maxaa loo leeyahy haddayna saameen acmaasha ayna iimaanka saameen ku marka waxaa weeyaan acmaasha iyo iimaanku ma kala haraan aamanuu bialsinatihim naatiqiin wa biquluubihim quluubtoodana mkhlisiina way ka rumaysan yihiinoo ikhlaas iyo caqiido wanaagsan ba qalbigooda ku jirta wa bima atat bihi rusuluhu ilahay rusushiisa waxay la timid oo waxyi ah wa kutubuhu kutubtiisii yay caamiliina ku camalfalayaan rusushii waxay la timid iyo kutubtii waxay ku qoraana ku camalfalayaan wakaa marka mu'miniintii ilahay hanuunka iyo hidaayada uu siiyey maxay la imaadeen aamanuu billah carabka ilahay ka rumeeyeen qalbigana ikhlaaskii iyo caqiidadii wanagsnaa bay geliyeen markaasi haddeen intaa miya watacalamuu ka maa calamahum tacalama way barteen maa callama wuxuu ilaahay baray yani diinta ilahay soo dejiyey subxaana wa tacaala ee fududeed ee in la barto loo soo dejiyey kamina jeedsanina way qaabileen iqbaal ayay la yimaadeen yani qofka inuu cilmiga iyo macrifada iyo waxbarashada iyo aqoonta diinta islaamka ilaahay u waafajiyo waa sabab min asbaabi asacaada sabab min asbaabi asacaada qofka inuu saciid yahay oo qof liibaano u yahay sabab tusaysa weyaan lagu liibaano wey in marka horeba aqoonta iyo macrifada xaggeeda u aado waakii ilahay qeybiyey dadka nabiga aley salatu wasalam xadiiskiisi waa kii ku qeybiyey markii u ka hadlayay diintan kusoo degtay iyo dadkii marki lasku fiiriyo dad aan madaxba kor u qaadin buu sheegay nabig sala allah aleh wasalam ooman fiirininba dhegba udhiginba bergba siinin kuwa ayaga asxaabu shaqaawo wey marka kuwa ka jeedsaday kuwa wa waxa weeyaan gaalnimay bay gaarsiin kartaa mararka qaar waladiina kafaruu cama undiruu waxay lagu soo dejiyey macoladiba ka jeedsanayaan wa tacalamuu way barteen maa callamahum wuxuu ilaahay baray wa waqafuu waxay istaageen cindamaa xadda lahum aqoonta iyo macrifadahana xaddiisii bay istaageen intuna iyaga ay ka garanayeen iyo aqoontooda ahayd ayay istaageen waqafuu waxay istaageen cindamaa xadda lahum wuxuu ilahay u xadeeyey iyo meeshii uu gaarsiiyey halkaasay istaageen subxaanaka laa cilma lana bay dhehen malaa'igtu ilaa ilaa maa callamtana waxaadna bartay waxaanayn anaga ma naqaano sidaana la rabaa walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun waxaadan cilmi uleeyahayn hkor istaagin oo ha raacin oo daba soconin oo ha ku hadlin oo ku dhawaaqin oo ha samaynin nacam wawaqafuu way istaageen cindamaa xadda lahum intuu ilahay u xadeeyey waistagnow waxay ku deeqtoomeen bima axala lahum wuxuu ilaahay u xalaaleeyey camaa bay kaga deeqtoomaan wuxuu xarama caleyhim ilahay ka xarimay xaraam iyo xalaal labadaas takaaliifta sharciga marki laga hadlaayo waa xaraam iyo xalaal wey waxna waa laga xarima haw dhawaani ba lagu yiri waxna waa xalaal oo waa lagu baneeyo same baa lagu yiri marka waxay ku deeqtoomeen oo ku kaaftoomeen xalaashi xarantii bay ka kaaftoomeen ducadii nabiga aleyh isalaatu wasalaam bay kamid ahayd allahuma kfinii bxalaalika can xaraamika wa bidaacatika can macsiyatika wa bifadlika can man siwaaka ducada nabiga sala allahu aleyh waali wasalam marka inaad xalaasha ku kaaftoonto ood xaaraantana kaga kaaftoontaa la rabaa adoo xalaal heli kara oo xaaraantiiba aan u babaahnayn xaaraan qofka inu raadiya ma aha yani waxa weeyaan wax kasta oo qofka kuwanaagiisa ah oo xalaal ayuu helaya uu helaya ayib ama bacdu ama bacdu intaa kadib ama waa fasl bayn almuqadima walmaqsuud muqadimadii iyo arartii iyo bilowgii hadalka iyo murtidii musalbulmawduuc ahaa ayay amaa bacdu kala faslinaysaa way kala reebaysaa intaa hore muqadimada heede kusoo dhawo usulbulmawduuca waxaan kitaabkan u alifay iyo wax uu ka kooban yahay iyo waxuu ka hadlaayo saru rab musanifka iyo sababtii loo alifay wuxuu yihi musanifka raximah llahu tacaala acaanana allah ilaahay hanoo kaalmeeyo wa iyaaka adiga eh calaa ricaayati wadaa'icihi ilaahay wadaayicdiisa iyo ammaanaadkiisa uu nagu aaminsaday ilaalinteeda allahana uu kaalmeeye wa xifdi maa shay xifdintiis awdacanaa ilaahay uu noo wadiicadhiga nagu aaminsaday min sharaa'icihi sharaa'icdiisa wuxuu ilahay nagu aaminsaday inaan xifdinana allahana uu kaalmeeye fa inaka sa'altanii ducuu ka bilaabay musanifka raximah llahu tacala usluub fiican wey in dadku ay isku duceeyaan oo qofku qofka kale uu duceeyo waa arrin fiican oo wanaag oo muwaafaq tawfiiqa wanaagsan wey marka wxuu leeyahay addiin eh, eh, ama bacdu acaanana allahu iyaaka cala ricaayati wadaaicihi wadaa'icda uu sheegaya waa diinta shareecada wey shareecadan islaamka ayaa wadaa'ic la yihahda ilahay baa nagu ammaansaday waa midii intii samaawaadka iyo ardooyinka iyo buuraha intii loo bandhigay fa ashfaqna minha ilahay uu yiri subxana watacala waa ka cabsadeen waxamalaha alinsaan insaankii baa ka xumbaarta dusha saaray oo insaankii aadamaha u horreeyey caruurtiisii atharu alghaniima cala asalaaba bay dheheen haniimada iyo nolosha iyo muuqaalka ayay ka doorteen nabadgelyada samawaadka iyo ardooyinka iyo buuraha nabadgelyadii bay doorteen waxaan ku heli lahay in ba takaaliiftan waxaan ku heli naga maqnaato hanaga maqnaato culayska dhana saarayo waxaan ku heli naga maqnaato nabadgelya rabnaa in waxbana noo qabsanin insaankana waa qaatay oo nabadgelyadii intuu intuu dhaafiyey laano jahl iyo dhulmi labadaasa lagu tilmaamaye ayuu dee haniimadii doortay ba layidhi ayib marka wadaayacdan waa sidaas awaamirta shareecada o dhan amray nawaahidana naga reebay xalaashana noo xalaaleeyey xaaraamtana naga reebay arrimahaasa wadaayaho loola jeedaa oo ilaahay subxaana watacaala uu nagu ammaansaday nacam acaana iyaa waxifdi maa awdacana ilahay noogu kaalmeeyo wuxuu ilaahay nagu ammaansaday inaan xifdisanaa min shareecihi soo ma shareecadan waa ammaano ilaahay inaga subxaana watacaala nagu ammaansaday inaan xifdino marka haddana marka hore dhegaysato kadibna aad xifdiso hayso soo ma marka hore waa wadiica lagu dhiibay qaado maqaaratihaa xifdi oo ilaali xifdi oo ilaali qur-aankii iyo sunadii iyo waxyigii iyo shareecadii iyo cilmigii iyo kutubtii wixi o dhan xifdi maa awdacana wuxuu ilaahay subxaana watacala nagu amaansaday inaan xifdinu nahayno oonan inxiraafin oonan ka leexanin oonan kitaab xor noqonin oon dib u tuurin min sharaa'icihi ilaahay sharaa'icdiisa subxaanahu watacaala oon daahir iyo baatinba aan haysano munaafiqiintii oo kalena aanan noqonin gaaladii oo kalena aanan noqonin kuwa daahir iyo baatinba diiday iyo kuwa baatinka ka diiday oo daahir ka muujiyey labadaba ilahay nagama dhigo wuxuu leeyahy fainaka adigu sheekhu wuxuu la khidaabaya oo la hadlayaa sheekhiisii mucalinkii qur-aanka baray ayuu la hadlaya risaaladana saasay ku saabsan tahay uu alifayba sheekhiisii baa wuxuu yihi markuu arkay ardaygan inuu yahay arday ibn abi zayd alkhayrawani cabdullah bin abi zayd alkhayrawani radi allahu canhu nin aad iyo aad daki u ah oo aqoon iyo maaa fahan u leh oo fiqigii maali imaam malikna raximah llahu tacaala usuushii iyo furuucdiiba si fiican u u bartay markuu arkay yaa wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad ii alifto risaalo kooban oon ardada aan qur-aanka barayo aan baro a ah, ardada aan qur-aanka bari risaalo aan baro oo usuushii iyo furuucdiiba ka kooban caqiidadii iyo wixii in la rumeeyey ay aheedee usuushii lixdaha iyo furuucdii iyo acmaashii muktasabadaheed ilan fiqigii waa kay ahayd macrifat alaxkaam alsharciya almuktasaba min adilati atafsiiliya masaa'isha farciga ah ee fiqiga maali maaliga ka bilow dahaaradii ilaa ka dhammee iyo tawxiidkii risaalo ka kooban oon ardayda dugsiga u akriyo iyo alif buu yidhi saasuu kitaabka ku yimid marka kitaab haddaan arta la alifay inta badan kitaabkaasi waxaa ku xumbaana qofka alifaya su-aal la weydiiyey ama su-aasha ha ahaato ama ha ahaato ha ahaato su-aalulmaqaal waa midan oo kale nin baa wuxuu leeyahay sheekho kitaabka dhalif nin baa wuxuu leeyahay masaladan ayad muxaadarada ka dhigtay risaalo ka dhig oo aruuri noo soo aruuri kutub badan inta badan saa arkaysaa qaarkood tafriiq baa lagu sameeya inta cajaladii dib loo tafriiqiyo ayaa kitaab laga dhigaa marka su-aal bay ka timaadaa qaarkood su-aalshaa waa su-aalulmaqaal wey tuna waa su-aalulxaal weeyaano de waxa weeyaan su-aashii laguma weydiin lakin iska caddahay dadkii baa baahan cilmi baa loo baahan yahay masalada in la caddeeyo dadka laga jaahil bixiyaa baa loo baahan yahay kaadnaka adoo lagu weydiiyey bay lamid tahay marka waxyaalaha marka culumada ay ku xumbaara in wax alifaan ardadoodii baa wax weydiinaysa oo war kitaabkan noo qor war kitaabkan alif masaladaa noo tawdiix ayay leeyihiin marka wuxuu leeyahay tan hadda sheekhiisii waa sida imaam bukhaari raximah allahu tacaala kitaabka ad aragtay cadiimka ee bukhaariga ee saxiix bukhaariga la yidhaahdo sababti lagu alifay maxay ahayd su-aal uu sheekhiisi weydiiyey iyo codsi uusoo gudbiyey bukhaari raximah llahu tacaala isxaaq ibnu rahawey somayn isxaaq ibnu rahawey oo sheikh lbukhaari ah wuxuu yidhi kitaabka maad noo aliftid ah, kitaab oo saxiixa oo daciifkan iyo saxiixa isku dhex jire ummadda isku dhex dartay aan ahayn lakala soocay oo thaabit oo sugan markaasuu deer dhaqaaqay marka wuxuu leeyahay fa inaka sa'altani maxaad sheekhay weydiisatay an aktuba inaan qoro laka adiga aan kuu qoro dalada jumlatan jumlo mukhtasara la koobay mukhtasara la koobay xogo yaro aruursan oo jumal ah oo haddana mukhtasaroo dheereen ayaan iga codsatay inaan qoro min waajibi umuuri diyaana ah, min waajibi umuuri diyaana waajibka hadda wuxuu ka hadlaya macna thaabit athaabit wixii sugnaa oo min umuuri diyaanati ay min alcaqaa'idi asaxiixati saliimati caqiidadii saxiixadeed ee saliimadeed waxeedii sugneed inaad ii qorto ayaad iga inaan kuu qoraad iga codsatay min waajibi umuuri diyaana diyaanadana hadda laga hadlayo waa caqaaidda laga hadlaya caqiidada laga hadlaya caqiidada soo mareed faraha badan lixda iyo iyagoo sii farxabayso jamca sidaas ku timid wailaa diyaanadan ma aha diinti ina diina cinda allahi alislaam diinta waa hal intaasoo diina ma jirto marka waxaa laga hadlaya caqaa'iddii baa laga hadlaya masaa-ishii caqiidada ku saabsanaa ee haddana thaabit kaheed ee saxiixa aheyd ee salaful ay rumaysnaayeen ee saxaabada nabiga alayh salam caqiidadooda aheyd ayaan iga codsatay inaan qoro jumla mukhtasara ku saabsan min waajibi umuuri diyaana caqiidada umuuraheeda thaabitka ee suganna ku saabsan mima weliba caqiidadii iyo sheegii ah tandiqu bihi alsinatu carabka uu ku hadlo wa tactaqiduhu lquluubu quluubtuna ay caqiidaysato wa tacmaluhu ljawaarixu xumuhuna ay sameeyaan tacriifka maxaa soo galay muxuu yahay saddexdaas qaybood aliimaan soo maha aliimaan waka iimaankaas iimaankaa ka kooban carab wuxuu ku hadlo qalbigina uu caqiideeyo jawaarix iyo xubnahana ay sameeyaan taas oo weliba haabit oo sugan oo usuushii iyo qawaacidii salafulumma ah inaad maarata inaan kuu qoraad codsatay oo weydiisatay mima tantiqu bihi alsina carab waxay ku hadashay watactaqidu lqulubu quluubtuna ay caqiidaysatay watacmaluhu ljawaarixu xubnuun ay ku camalfalaan iyo wamaa yatasilu bilwaajib waajibkan wixii la xiriiray min dalika arrinkan waajibka ah wixii la xiriiray oo ah, min asunani sunooyinkiiah a marka wamaa yatasilu bilwaajibi min dalika min asunani hadda markuu ka soo hadlay tawxiidkii iyo caqiidadii oo fiqul akbar ah ayuu haddana fiqul asqarkii oo ah inay addoomaha ay fahmaan axkaamta shareecada axkaamu shareecana waxa weeyaan waxna waa ma'muur waxna waa manhi canhu waxyaalaha ma'muuraadka ana waxay u qaybsamaan waa daacada la yidhahde daacada ehe las amray waajibaad iyo sunan bay u qaybsamaan sunanka hadday tahay mid nabiga uu laazimi jiray sunna mu'akada la dhihi haddaan la laazimin aan laaziminna nawaafil baa la yidhahdaa marna u nabiga alay slam marna uu ka tegey raqaaibna waa la yirahdaa wixii laisjecleysiiyey oo laga yaabo in laisku booriyey aadaab baa iyadanu jirta laisjecleysiiyey oo maxaa aha akhlaaq wanaagsan oo dadka edabtooda intaasuu dee fiqiga ka qaybsamaa wamaa yatasilu bilwaajibi min dalik waajibka arrimahaasi wixii waajibay wixii la xidhiidha min asunani sunanka xaggooda min muakidiha sunankaasi kuwooda muakadka ee la adkeeyey sida sunan muakad maxaa lamida rawaatibta soo maha alrawaatib tobanka tobankii salaadood cabdullahi bin cumar xadiidkii saxiixa oo nabig aleyh isalaatu wasalaam uu tukan jiray tobankii ragcadood laba duhur ka horeysa iyo laba duhur ka dambaysa waa afar laba maqribka ka dambaysa waa lix mxua laba cishaa ka dambaysa waa sideed laba salaad subax ka horeya waa toban tobankaasa muakadaad la yihahda muakadaad ba la yihahda dayib waxaa kaloo kamida muakadaadka sunada witerka la yihahdo khayru muakadka waxaa kamida salaatu duxada kamida nacam rakaa'ibta sunanka la isjeclaysiina waa la yidhaahdaa waxaa kaloo rakaa'ib la yihahdaa jamcu rakiiba rakiiba waxaa la yihahdaa ragcatay lfajri labada ragcadoo salada subax ka horeysa raqiiba la yirah iyaduna magaceeda weeyaba waxaa kaloo raqiiba la yidhahda salaad la yirahda raqaayib baa la yirahda la jirto nisfu shacbaan bisha shacbaan niskeeda iyadoo raqaayib baa la yirahda waana xadiis kuso horta daciif weeyaan marka wa shayin shay inaan qoro oo min alaadaabi aadaabta kamida minhaa aadaabta shareecada iyo muxuu ahaa kamida usuusha diinta wa jumalin iyo jumlooyin min usuuli lfiqi fiqi usuushiisa kamida wa funuunihi funuuntiisa kamida waxaad garanaysaa marka risaaladan inayna caqiido keli aynan ahayn inta caqiidadanba haddana noo soo gooyey laakiin risaaladu fiqigii iyo furuucdii masaa-ishana waa ku jirtay ah, marka halkan u kaaga ishaaraya wa jumla min usuuli lfiqi usul fiqi waan soo ogaanay ah, adilat alaxkaam asharciya nacam adilat alaxkaam macrifat aladila asharciya alijmaaliya wa kayfiyat alistifaadati minha xaal mustafid soomana soo marin waka fiqi usul fiqi wa funuunihi funuuntiisa wa furuucdii baa laga hadlaya furuucdii ah, macrifat alaxkaam asharciya almuktasaba min adilati tafsiriya furuucda ayada ee xalaasha iyo xaraamta iyo dahaaradii iyo waxa laga bilaabay furuucdii wey wa furuunihi furuucdaasi iyo usuushaasi fiqiga xagay ku salaysan tahay ma maalikiya ma xanafiya ma shaaficiya ma xanaabila wuxuu ku le maya calaa madhab alimaami malik ibn anas raximah llah inaan kugu alifo malik ibnu anas madhabkiisi wa ariiqatii iyo ariiqadiisii uu qaaday haddii caqiida noqoto dariiqada u qaaday hadday fiqi iyo mucaamalaad noqotona iyo cibaado noqotona dariiqada u qaada imaam malik raximah llahu tacala halka waxaad ka fahmaysaa a'imat mayna kala saari jirin ooma kala manaha fiqiga tawxiidka iyo caqiidada iyo fiqiga labadaba isku sibay u dabaqayeen walidalika marka loo nisbey laga hadlaayo waa inaad asalkiisii iyo caqiidadiisina qaadato imaamka furuucdiisi iyo masaa-ishiisina aad qaadato inaad laakiin noqoto shaaficiyun fi lfiqhi nacam ashcariyun fi lcaqiida mathalan ama naqshabandiyun fi lcaqiida il qofku yihahdo sax maaha imaam shaafici muxuu aaminsanaa waana tirahdo muxuu caqiidaysnaa intaan furuucdiisi iyo masaaishiisi iyo fiqigiisa aanan raadinin caqiidadiisa maxay caqida ka horeyse marka caqiidadiisi waxay waa inaad qaado malik raximah llahu tacala muxuu rumaysnaa wuxuu rumaystaa alistiwa macluum alistiwaau macluum allahu aclam mun dhihi jirin alistiwa yani araxmaan ala arshi istawa allahu aclam jawaab sax maaha jawaab sax maaha Ah, alistiwa macluum waa la yaqaana alla alam waxaada garanaynin baa alla alam la yihahda oda garanaynin waxba ilahi waa yaqaana subxana watacaala lakin waxaada garanaynin ee ah, alla calam lagu istaago tawaquf baa la yihahda laakin wixii aad garanayso alistiwa macluum bu yiri soo ma marka fiqigiisa haddaad baratay ood qaadatay caqiidadiisina qaado ihbaat ma ahbata allahu linafsihi oo ahbata rasuulu sal l slam aleyh ala subxana wa tacaala inaad u sugto siday ahayd u sugto ayaa la rabaa kelia waxaa la rabaa waxaad ka tafwiidinayso kayfiyada wey waxaa la tafwiidini waa kayfiyada marka ee awilhu o fawidhu warum tanziha waxaas waxa weeyaan shax maha see loo tawiilin waxa atawiil watafwid atawiilu watafwid saasay yidhahdeen khalafka khalafka waxbay tawiiliyaan bay dheheen salafkuna salafkuna waa tafwiidin jiray waa tafwiidin jiray tafwiidka salafka waxay ka wadaan yani nafyi nafyi ka wadaan laga tagaba oo araxmaan calista oo kale laga dhigo aliflamin oo kale laga dhigo aliflamin allahu aclam aliflamin hada waa xuruf muqadaca wax macno tusaysa maba lahaba lakin alraxmaanu cala cashda jumladaasi aad aragto jumlada ismiyada ad aragto alraxmaanu cala ashdawa waa jumlo macluuma oo calaa sirat carab macluum ku ah oo macnaha ay tusaysaa la garanayo oo istiqraar iyo irtifaac iyo culuw intaba way tusaysaa way tusaysaa lakin maxaa ka tafwidinaysaa waxaa tafwidini kayfiyadi mida wey mid imam malik raximah llah yiri wakayfu majhuul alkayfu majhuul middaa wey midda tafwidin dadka istaagayso nacam marka haddii aad madhab sheeganayso madhabkaasi imaamka iskale caqiidadiisi ku raac waxaad kale ku raacdaa fiqigiisi iyo furuucdiisi iyo masaaishiisi iyo ijtihaadaadkiisi iyo masaaishiisana ku raac bale furuucda iyo masaaisha waaba qad yusibu qad yukhdi caqiidada asal ahoo aayaad iyo xadiid iyo nusuus ku taagan kaasaa ku taagan oo la ijtihaadin marka inaad tirahdo ijtihaadaadkan ku raaci usuusha caqiidadeeda waan ku khilaafi sax maaha marka wuxuu lehy musanifka raximah llahu tacaala waxaad iga codsatay inaan masalada caqiidada ah carab wax lagaga hadlo qalbi laga caqiideeyo xubno laga sameeya jawaarix iyo waajibaadkii raacsanaa sunankii muaked iyo hayr muaked uqaybsamayey aadaabtii raacsaneed iyo masaa'il kale oo usuulfiqi iyo furuucdiisa ah kuna saabsan xagee calaa madhabi alimaam malik bin anas raximah allahu tacaala iyo wa dariiqatihi dariiq gaar aho caqiidada oo maalik walahaa ma laha raximah allah maalik wuxuu qaatay madhabkii salafu saalix fi lcaqiida caqiidada madhabkay aaminsanaayeen unbuu qaatay oo raacay raggii reer madiina ee culamaa u soo gaaray iyo taabiciinta iyaga la soo gaareen iyo saxaabadii kasii horeysay iyo rasuulkeena u sharxay sala allahu aleyh waali wasalam ayay wada raaceen oo wada qaateen naam maca maa sahala wuxuu sahlay maceela sabiila maa ashkala wixii ishkaal ah oo aan caddayn min dalika masaaishaasi iyo fiqigaasi iyo muxuu ahaa furuucdaasi wixii aan caddayn oo haddana la sahlayo min tafsiiri raasikiina baa lagu sahlay dadkii culamada ahaa ee raasikiinta ahaa ee thaabit macrifadiisi aqoontiisi way sugan tahay wey wa bayaani mutafaqihiin kuwii fiqiga iyo macrifada iyo aqoonta lahaa cadayntaay cadeeyeen baa wax lagu sahlaya wax la adkeeye maaha shareecadina waxay ku sahlan tahay waxaa aayarta aad weydiinun naskan isaga maxay saxaabadu ka dheheen maxay selafku ka dheheen fuqahada maxay ku fasireen taan baad qaadan marka waa iska sahlan yahay in la adkeeyo la tacqiidiyana kumama jirta meesha marka wuxuu leeyahay inaan sahlo wixii ishkaal ah min tafsiiri raasikiinana aan ku sahlo wabayaani mutafaqihiina fuqahada cadayntoodii waxay cadeeyeenna aan ku sahlo ku cadayno limaa wixii aad raqibta fiihi aad dhalabtay ama liajli ma maxaan saa u yeelay oon u alifay arrimaha ayaga maxaan u alifay limaa raqibta liajli maa raqibta waxaad adiga dalabtay oo jeclaatay fiihi maaguba min tacliimi dalika cilmiga aad leedahay alif ee usuusha iyo furuucda ka kooban inaad bartaad rabtaa lilwildaani caruurta a baad tahay dugsi baad dhigtaa caruurta inaad bartaa rabtaa marka jeceylka aad rabto in caruurta aad wax gaarsiiso darteed ayaa uxumbaartay inaan anigan intaasoo cilmiga soo aruuriyo oo aan alilifo kamaa sida aad tucallimuhum caruurta u barto xurufa alqur'aani qur-aanka xuruuftiisa macallin baa tahay waa kan aad yeerinayse farta aad barayse xuruuftiisa aad toostinayse xuduudiisii qur-aankana in la toosiyo ayuu u baahan yahay caqiiduu ka hadleen qur-aanka oo aayaadka u badan suuraha u badan caqiiday ka hadleen axkaam bay ka hadleen iyo mucaamalaad iyo cibaadaad bay ka hadleen sidaad u baraysa xuruuftii inaan caqiidadii iyo mxuu ahaa suluugii iyo aadaabtii iyo mxuu ahaa eh, mucaamalaadkii eh, dadka lagula macaamili laha iyo cibaadadii intaba inaad bartaad rabtaa saasaan marka anigan u aqbalay lima ragibta wixii aad dalabtay darteed jeclaatay fii maagaba min tacliimi dalika inaad cilmiga aad leedahay alif aad bartaad rabtaa lilwildaani carruurta yar kamaa tucalimuhum xuruf alqur'aan waana salafka salafu alumma salafu alumma sidaasay aaminsanaayeen oo raacsanaayeen waxay ahayd qur-aanka iyo isu dhex wadi jireen in carruurta inta meel lagu xareeyo saddex afar sano qur-aanka la baro ayagoo dee muraahiqiinaho qaangaarba ku dhow oo inta ushow lala kor saaraa oo qur-aanka xifdi iyo muraajacyada lagu hayo oo deena aan wax loogu darayba aan jirin lasii daaya hadhow oo la yidhaha hadda or dugsiyaha iyo mudaarista iyo meelahaas macaahidda aad la yidhaha sax maaha arrintaas sax maaha ilmahan haddaad gacanta ku haysaa hadduu wax walba ogolyahay wax walba ogolyahay qur-aanka aragtay intuu leegyahay iyo intu uu mutashaabih yahay iyo intuu muxkam yahay iyo inta uu maratay alfaadiisa iskuna noqonayso iyo dherarkiisa ayaa qalbigiisa ku shubaysaa u diyaar u yahay weel wey weelka asaga marka waxaa weya waa inaad ku shubato macrifadii kalena kushubato caqiidadii baa lagu shubaya oo cibaadadii baa lagu shubaya oo mucaamalaadki baa lagu shubaya oo aadaabti baa lagu shubaya ha ilmaha yarka marka lahayo lidalika arrintaa waa arrin muhim ah, ogaanteed lahaad in aan kala qaadno bayna atarbiya watacliimna sax maaha ilmahana tarbiya u baahan yahay tarbiya se lagu ogan karaa san iyo xun iyo san waa inu kala garanayo xun iyo san waa inu kala garanayo ha qur-aankii baad baraysa soo maaha ayad tawxiidka usheeg xaqullahi cala alcibaad usheeg ilahay xaqu addoomaha kuleeyahay ilmaha usheeg salaada iyo si u tukan lahaa bar cibaadaadki kala bar mucaamalaadki dadka bar aadaabtii kala bar akhlaaqdii wanaagsaneed runtii iyo muxuu aha amaanadii iyo xifdigii iyo umuurihii loo banaayo wanaagsanaa o dhan wixii xumaan o dhanna ka reeb ka reeb markaasa waxaa imaanaya ilma xaqii waalidki iyo xaqii macalimki iyo xaqii jiiraanki iyo xaqii addoomaha iyo xaqii alle intaba kala garanayo markaaba culuma ah ayaa bilaabanaya waxaa u fududaanaysa hadhow inuu diintii hore usii wato ayaa usahlanaysa adeegba ma soo marinba adeegba ma soo marin arrintaa marka waa inaan culeyskeeda nin walbaba ilmaha uu hayo xer u ah ninaan xer haystanin ma jirto ya kiyaan dugsiaynin reer buu haysta soo ma cidiisi baataan oo islaamti dariskeedi jiiraankii o dhan ba kaala u dhaho ayuu u bilaabi kara ku hurgufi karaa kii dugsi hayana maaba wax ka xer badan mari intaasoo khalqigu gacanta ku hayaaba oo gabdho iyo wiilal ba leh adwaasuu cilmiga siin karaa oo u akrin karaa u sheegi karaa marka taasaa salaful umma sidaasay ahayd nabigeena sala allahu aleyh wasalam nidaamkan hadda ay tarbawiyiinta ay la imaadeene ah ilma ayaan eh, waxbarashada uu ku jira mooyane wax kale aan loogu darin diin iyo wax looga sheekeynen maskaxdiisa ma qaadi karto waa baail baatil wey nabiga aleyh isalaatu wasalam markuu la hadlayay cabdullahi bin cabas ya ghulaam ucalimuka kalimaat buu yiri kalimooyin baan ku baraya ucalimuka kalima ixfad illaaha yaxfadka ixfid illaha tajidhu tujaahaka waa ka marka xadiidka tawxiidka baray isal illah ida sa'alta fas'al illah wida istacanta fastacin billah waclam ana alummata low ijtamacuu ala an yaduruka bishay lam yaduruka bishay ila bishay qad katabahu llah walow anahum ijtamacuu cala eh, an yanfacuuka bishay ma yanfacuuka ila bishay qad katabahu llah rufcat ilaqlaam wajafat suxuf waxaasoo dhan yuu ka sideeraya wiil yar wey ibn cabaas la yirahdo uu la hadlaya sida qof weyn la hadlayo ula hadlay rasulka sal la alay waslm caqiidadiisi buu hagaajinaya suu dubridaya mucaamalaadkii waad aragtay ninka ladhihi jira cumar binu abi salama wiil yar oo umusalama dhashay wey nabiga aleyh salaatu wasalaam rabiibkiisi wey islaamtu qaba ayaa wadata cuntadii buu la cunaya rasuulka sal la alay wasalam ya ghulaam sami llah kul biyamiinik sami llaha wa kul biyamiinika wa kul mima yaliik saasuu ley sal la alay wasalam saddex jumlo oo markii dambe anfacday ee uu leeyahay fama zaala tilka dacmati kama zuulin sidaa inaan wax cuno hadda kadib maalintaasu nabig u sheegay ilaa doqnimadiisi sidaas ugu dhegan yahan dhab ayay ugu dhegan yahan marka yaa wax la bari haddii kuwa yaryarka wax la beri waayo nashada dhaashiada ay soo kaxaysa haddii wax la beri waayo wax lagu shubi waayo qalbigooda lagu xardhi waayo iyo xaqa iyo wanaagga la jeclaysiin waayo yaa wax la baraya mushkilada ka socota marka imaanaysa in kitaab xoorka uu bato kitaab xoorka inuu bato oo ilmo qur-aan intuu bartay haddana asagoo qaad cunaayo asagoo sugaal cabaayo asagoo salaaddii ilahay ba tukanayn intaasna farkacu maca araakiciin waaqiimu salaat waaatu zakaat lagu waayay nacam salaada iyo ahamiyada ay leedahay qur-aanka intaa lagu sheegay lakin waxba aan ka ogeen marka dambe salaadii ba iskaga tegay waxa lagu gaalooba aan garanayn gaaloobayo ya sababteeda qeyb baan ku yeelan karaa qeyb ayaan ku yeelan karaa marka waxaa loo baahanya inaan culeyskaas dareenno waajibka islaamiga ee ilaahay subxana wa tacala korkeena saarayna inaan dareenno mas-uuliyaddaana aan kasoo dhalaalno ilmaan isdhaafi oo qur-aankun iska bar qur-aan baa lagu keene arrintaas ma aha risaaladii nabi maxamed sal ly slam baan gudanaynaa nabigan alayh salaam qur-aan iyo yani tarbiya ma kala saari jirin intuu nabig alay slam quraan ku sheego xadiid kale raacin jiray oo caqiidadii u saxaayey oo ka saxaaya waxyaalaha xun o dhanba saasuu ku wada hal mar baa laisla bartay wax walbaba laisla bartay marka wuxuu leeyahay waxaan kitaabkan u alifay sheekhow macalinkiisi bula hadlaya limaa raqibta fiihi sheekhaa dalbay min tacliimi dalika arrinkaas inaad barto lilwildaani carruurta kamaa tucalimuhum xuruufa alqur'aani saad u barayso liyasbiqa ilaa quluubihim qalbigooda siduu ugu hormaro min fahmi diin illahi ilahay diintiisa fahamkeeda wa sharaa'icihi sharaa'ici diin illahi diintan fahamkeeda iyo sharaa'icda axkaamta shareecada fahamkeeda inuu qalbiga ilmahan ka hormaro ko <clears throat> intuun wax kale ka hormarin oo science iyo biology iyo fran iyo eh, una qalbigiisa gelin waxa u horeya qalbigiisa u gala muxuu yahay sharaa'ica diin illahi ilahay diintiisa iyo shareecada inay qalbigiisa u hormarto leanna qofka wix u hormaro wey wax alla wax kugu hormaro unbaa aad ku dheganaanaysa haddii marka u horeysa qofka khuraafe iyo muxuu aha caqiida inxiraaf oo qalocsan iyo waxyaala siisi a qalbigiisa ku horeeyo way adag tahay dagaal badan buu ubaahan yahay wax badan bu ubahan ya inu mar walba iska bixiyo mar walba babahy shubhaad badan bu ubahan ya in laga qanciyo wax badan bu ubahan ya inu iftiinsado ilaa waxba qalbigiis ku dhegey waxba qalbigiis ku dhegey laakiin marka u horeysaba haddii lagu barbaariyo tarbiyadii saxdeeda u barbaariyo waxa weeyaan waa deganyi waa xasiloonyahy waa qanacsanyah a waa qanacsan yahy saa darteed wuxuu leeyahay liyasbiqa ilaa quluubihim caruurta qalbigooda min fahmi diin ilahi se ugu amro sharaaicii maa wax turjaa la rajaynayo lahum caruurta loo rajayni barakatuhu inay barakoobaan barakatuhu barakadiisa maagaas shaygaas barakadiisa wax caruurta loo rajaynayo barakadiisa inay qalbigooda ku hormarto wa tuxmadu la mahadin lahum caruurta loo mahadin caaqibatu ciribtiisa caaqiba maxmuuda ilmihii qur-aanka intii la baray tarbiyada loogu daray ciribtiisa waa cirib maxmuud oo la mahadiyo wey waa cirib maxmuuda ah wey fa ajabtuka waan ku ajiibay buu leeyahy haddaad idalabtay oo su-aashaa i weydiisatay waan kaa yeeray buu ilى dalik arrinkaas jazah llahu khayran baa len sheekh wraxmat ullahi aleyh wradia allahu canhu allah ka raadi noqdo yani sakhaha qofka cilmiga iyo macrifada iyo aqoonta ilahay uu siiyey culays kastaba ha ku ahaadee inuu markaaba dhiibay soo maartid alifitaan buu bilaabay warkii buu sheekha ka maqlay kitaabkanu qoray risaalada caqiidadii buu ka hormariyey fiqigina waa raaciyey faajabtu waan kaayab ila dalik arrinkaas maxaan u yeeray lima rajawtu waxaan rajaynayo linafsi aniga naftayda aan rajaynayo iyo walaka adigaba min thawaabi man qof thawaabkii baan rajanayna allama baray dadka diin allahi ilahay diintiisa baray ow dacaa ogu yeeray ilayhi diinta qofka diinta dadka baraya oguna yeeraya thawaabka laga helay baan rajo ka qabnaa bu soo maarti thawaabka iyo ajirka laga helay qofka dadka cilmiga baraya ama may dadka dadka dacwada diinta ugu yeerayo addaal cala alkhayri ka faacilii soo gelaynaa tara marka yaan aniga yaan ogu orday buu leh waxaad kaligaa faa'idaysanaysa maaha anaa faa'idaysanaya ku leh waclam waxaad ogaadaa ana khayra alquluubi iclam ogow oo baraarugoo dhegeyso iclam wax ka dambeeya waa wax weyn baa lasoo wadaa iclam haddaad maqasho faclam anahu laa ilaaha ila allah marka aclam ogo oo dhegeyso ana khayra alquluubi quluub midda ugu khayr badan awcaahaa midda ugu weeleen badan wey lilkhayri khayrka qalbi wanaagsan ma taqaana oo qalbiga ehlu khayrka ma taqaana waa midka khayrka weeleeyey qalbigiisa maxaa ku jira quraan maxaa ku jira xadiid maxaa ku jira caqiida maxaa ku jira tarbiya maxaa ku jira fahamka wanaagsan fahmu salaf salx baa ku jira marka qalbigaas waa qalbiga ugu fiican ah khayr اqulubi awcaha lilkhayr midda khayrka u weeraysay wa arja qulubi qulub midda loogu rajo badan yahay lilkhayri khayrkana maa lam yasbiqi sharu midda uuna sharka ka hormarin u hormarin weeye ilahi xaggiisa qalbiga loogu rajo badanya inuu khayr qaato waa ke waa kan shar uan hormarin midka uu shar u hormaray rajadiisa waa bayna bayna inuu hagaagana dhici karto inuu hadda wixii hore qalbigiisa ku adkaada ku tagana waa dhici kartaa meeqaha dadad oo iskaga dhegan oo leh anaga wixii horean ka tegi karnaa waxaan arki jirno sheekh hibil ka arki jirnay sheekh hibil miyaa khaldami kara meeqaa iskaga dhigta iskaga dhegan ya wuxuu aayaadkii iyo xadiistii iyo sharxii iyo nusuustii lawada arko waraan isla fiirino yani inuu iskaga dheganaado wixii hore un arja alquluubi lilkhayr quluubta khayrka loogu raja baday inay gasho maa lam yasbiqi sharu ilayhi intuuna shar u hormarin weeyaan oo hadduu shar iyo xumaan iyo wax u hormaro aad iyo aad bay khatarteeda yay u badan tahay wa wlaa maa cuniya bihi nnaasixuun wlaa ma shay midka ugu muhiimsan ugu owleysan cuniya bihi ay ihtimaam siiyaan cuniyadaasi mabniya lilmajhuul bay iska laasimtay laakiin mabniya lilmacluum baa lfasiri maa cuniya bihi naasixuuna dadka naasixiinta waxay cinaaye iyo ihtimaam siiyeen waxa ugu muhiimsan ugu owleysan oo waraqiba fii ajrihi ajirkiisa ay dalbeen alraaqibuun kuwa ajir raadiskaa waxaa weeye isaalu khayr khayr in la gaarsiiyo ilaa quluubi awlaadi ilaa quluubi awlaadi almu'miniin muminiinta caruurtooda quluubtooda khayr la gaadsiiyo ayaa naasixuunta waxay uga hormariyeen kuwa ajirka raadinayana ay dalbeen waa midka asaga in awlaada khayr la gaadhsiiyo maxaa yeele markuu duqoobo oo kaa hor imaado mindi kala hor imaado goormaa sugi goormaa sugaysa balaayo kalaa kaaga hormartay ah, cadmihii jinni kalaa wax kusoo shubtay gaal iyo waxaan muslimeyn baa wax kusoo shubay caqiida xun baa lasoo qaadsiiyey walow walbaraa baa laga dhaqay muslimee gaalkoosaasku aabuu arki jiray oo lagu soo tarbiyeeyey hadhow maasaa kaa dhegeysan wa kale wax kale kaama dhegeysanay marka tawxiidka iyo caqiidada marka hore kubarbari ku barbaari waxaa lagu barbaarinaya ha noqdo caqiida iyo saxiixa tarbiya wanaagsan aadaabta wanaagsan ha noqdo aadaabta lagu barbaarinaya carruurta waxaa kamid a ah in caruurta lagu xiro salafkoodii lagu xiro salaf alumma lagu xiro in a'imatu lhuda lagu xiro in culammada rabbaaniyiinta lagu xiro in dadka ehluxaqa lagu xiro inaan xumaan dadkii culammadaha looga kala sheegin ilmaha yarka ilma yar baad gacanta ku haysaa soo maaha culumada ku xidh a culumada ku xidh sheekh hibl jazah allahu khayr hakaa maqlaadi sheekh hibl khayr allah siya hakaa maqlo sheekh hibl sheekh hibl baa sheekh u ah hakaa maqlo sheekh hibl sheekh hibl baa yaa waxsla barteen hakaa maqlo sheekh hibl intaasuu khayrka la soo maray oo usoo sabray hakaa maqlo ilmaan yarka lakiin hadduu kaa maqlo ka waran sheekh hibl waxbaa weydiin sheekh hibl waxbaa ka dhegeysanin sheekh hibl agtiisa ha fadhiisanin sheekh hibl wuxuu sheegi male sheekh hibl sheekh hibl baa ka fiican waxaa hadduu ilmihii yara kaa maqli ka waran ya caydi lagu bilaababa ko culimadaba la necnaysiiyaba la kala qaado dhibaatadan haysata wey dad isku caqiidaa isku manhaja isku aragti ah isku doon saaran oo haddaan lasii kala fidhicirinayo oo lasii kala tuuraayo oo war iyo waraaba layskaga dhigaayo shaydaanka halkaasuu naga galay hadduu caqiidada xataa na hagaagtay oo naga keri waayo naga saaro si kale caqiidadeyna udhaawacaya si kale udhaawacaya marka waa arrin arrin muhim ah ina iska ilalin ogaanteeda lahada aad iyo aad nacam ayib marka wuxuu leeyahay wawlaa maa cuniya bihi naasixuuna ay ku dadaaleen naasixiintu waraqiba fi ajli ay ku dadaaleen ama rajaa raaqibuun isaaru lkhayr in khayrka la gaarsiiyo ilaa qulubi awlaadi lmuminiin muminiinta caruurtooda qalbigooda jab la siiyo marka maxaa la heli liyarsikha liajli yarsikha suu oogu sugnaado fiihaa quluubtaas yarsikha alcilm cilmiga iyo khayrkaas suu ogu sugnaado fiihaa quluubta wa tanbiihuhum in laga baraarujiyo caruurta tanbiihuhum in lagu baraarujiyo calaa macaalimi diyaana ah, diintan aan haysano macaalimteeda calaamaadka iyo shacaairta diintan ay leedahay sumadaha diinta in lagu baraarujiyo muqadasaadka diinta ay leedahay iyo maaratay eh, macaalimta iyo calaamaadka diintan ay leedahay in carruurta lagu baraarujiyo ee in la dhowro oo la ilaaliyo ay tahay oo tacdiimiyo shacaairta ilahay waman yucdim shacaair fil min taqwa alquluub qur-aanka iyo sunnada iyo selafka iyo saxaabada nabiga alayh salaatu wasalaam a'imat lhuda wa tanbihum calaa macaalimi dayaana wa xuduudi shareeca shareecadana xuduudeedana in lagu baraarujiyo oo lairahdo tilka xuduud ullahi falaa taxdaduuha falaa taqrabuuha ayadi kale marka lagu baraarujiyo saa maxaa loo yeelaya ilmaha yar maxaa intaas oo naseexa iyo diina laskugu keenaya waxaa laiskugu keeni qaangaarba m maxaa intaa loo wadaa wuxuu ku leeya liyuraaduu say ogu tababartaan alayha ala hadihi alkhayr alayha cala alkhayr khayr kastoo ugu tababarto khayrka laga so hadlayo alayha cala alkhayr almuraawada muraawada min ariyaada laga keenay min ariyaada riyaadana waxay tahay tadriib wa tamriin qofku inuu ku tababarto ku tababarto imaan isaga u yarba hadduu fadhiga iyo duruusta dhagaysashadeeda iyo muxuu ahaa cilmiga kafaaidaysashadiisa in ugu tarbiyeeyo isagoo oday iska fadhinaya isagoo odeer ayuu diinta ka faaiidaysan oo waa u jilcay waa u adkaystay waa u sabray dhaqan bay u noqotay dhaqan bay u noqotay marka wuxuu leeyahay liyuraaduu say ogu maaratay tarbiyoobaan oo ugu tababartaan calayha khayrkaas khayrkay ku tababaranayaan wamaa calayhim iyo wma ay ladii sheega calayhim korkooda an tactaqidahu inay caqiidaystaan min diin diina qulubahum wama calayhim an tactaqidahu waxa ay korkooda tahay inay caqiidayso quluubahum qulubtooda oo min adiini diina ah, khayrkiina way ku tababaran wixii in la caqiidaystaa heed ee diinaheedna qulubtooda way caqiidaysnaan iyo wamaa calayhim korkooda wixii an tactaqidahu inay caqiidaysto huwa maaguba quluubahum qulubtooda oo min adiini diina wa tacmala nacam oo watacmala ay camal fasho bihi shaygii markay caqiidaysa kadib khayrka ahaa jawaarixuhum jawaarixdooda ay ku camal fasho waan soo ogaanay iimaanku inuu yahay alqowlu bilisaan walictiqaadu bilqalbi walcamalu biljawaarix fa wuxuu leeyahy musanifka ruwiya waxaa la weriyey ana tacliima sigaari carruurta yarirka oo wax la baro likitaab illahi kitaabka ilahay la baro kitaabka ilaahay oo la baro lafdan wa macnan weeyaane yudfiu wuxuu baabi-inoo demini qadab allah ilahay cerdiisa wa ana tacliima shayi shayga barashadiisa fi siqari yaraan lagu bartana ka naqshi xorod iyo xarar buu lamida la xardhay fi lxajar dhagax la xardhay dhagax haddii la qodo asaga laftirkiisa wa lagu qoray qalin intaa soo qaaatay kumaada qorin asaga laftirkiisii baa lagu dhex qoray dhagaxa laftirkiisii ayaaba wax lagu dhex qoray ku dhex muuqda annaqshi fi lxajar soo maart lama tirtiri karo haddaad qad wax ku qorto waad tiri kartaa laakin asaga laftirkiisa hadaad gudihiisa ku qorta ka waran gudihiisa hadaad ku qorto oo asagii wax ku xaradhaba marka ma go-i karo ilmaha yar waxbarashadiisna waa sidaas waad aragtay taas waxaa maqraati u ah inaga iyo wixii lasoo maray ilmaha markuu yaraa wuxuu soo maray ee uu soo bartay ilaa iyo maanta waa xafidsan yahy soo ma ilaa maanta waa xasuusan yahy yaraantii wixii lagu soo ogaaday lagu soo bartay lama iloobo baynamaa qofka weyn shalay wuxuu dhegeystay laga maanta inay ka fakarta laga yaaba marka naqshi baa la rabaa ka naqshi fi lxajar qalbiga qofka wixii u hormaro ayaa ku dhagaya dhab ku dhahaya marka wuxuu leeyahy musanifka inahu ruwiya waxaa la wariyey soo ma artid waxaa la wariyey yaa wariyey marka warka asaga ah waa war siiqa tamriid lagu wariyey oon sugnayn xadiid ahaan nabigeenna kama sugna tacliima sigaari likitaab illahi yudfiu qadab allahi cadhad ilahi ay baktinaysaa waa qur'aan waa kalaamka ilahay barashadiisa ridaa ilah lagu helaa cadhad ilahay baa lagaga badbaada waa run macna ahaan lakin xadiid ahaan sax maaha xadiid ahaan sax maaha ayb wa ana tacriima shay min fi sigari yani shayga isagoo yar la bartana ka naqshi buu lamid yahay xarar fi xajar dhagax la xardhay dhagax lagu qoro o kale waqad mahaltu laka buu leeyahy wuxuu hadda ka hadlayaa dariiqada uu qaaday fi taliif sheekha markuu sababti uu ku alifitaanka iyo kitaabka alifidiisa wax ku xumbaar uu ku sheegay haddana dariiqadiisa dariiqadeeda waxa leedahay dariiqatu sharxi walbayaan waxaan ku cadaynayaa bu le wax alla xugumooda o dhan waan kuu fasiraya waqad mathaltu laka waxaan kuu mithaalini oon kuu sharxi oon kuu caddayn min dalika khayrkaa faraha badan qoraayo maa yantaficuun waxay ku intifaacaan insha allah dila yihahdo bixifdi xifdigiisa wax carruurta ay ku intifaacaan inay xifdiyaan ayaan kuu cadaynaya kuu mithaalin wayashrafuuna ay sharaf ku yeeshaan bicilmi barashadiisa oo yascaduuna ay ku liibaanaan biictiqaadihi caqiidadiisa iyo walcamali bihi kucamalfalkiisa shayga inay caqiidaystaan ay ku intifaaci caqidatu saalix wey caqidatu salaf ilumma wey walcamal bihi lagu camalfalaayo camalfalkiisana ay ku liibaanayaan nacam inay bartaana ay sharaf ku yeelanayaan inay xifdiyaan ay ku intifaaci ayaa kitaabka isagaa baa kitaab macnaha in la xifdiyo ay saalan tahay sharaf iyo cilmi lagu helaayo caqiida suubanna lagu helaayo kucamalfal wanaagsan waqad jaa waxaa yimid buu le musanifku oo soo arooray xadiidkii saxiixa abu daawud soo wariyey an yumaruu dadka in la amro an yumaruu caruurta in la amro bisalaati salaad lisabci siniina toddoba jir in salaada lagu amro muruu awlaadakum salaad bisabcin fiiraya salaada ayagoo yar yaro toddoba jira in la amro oo dhaa tukada wayudrabu lagu garaaco calayha salaada licashrin toban hadday gaarhaan hadday toban gaarhaan waa la edbinaya ah, waa la tarbiyeen liannahu inta usha yartaa hadda ee lagu tarbiyeenayo waxay daawo ka tahay hadhow murtad gaal oo salaada ka tagay intuu noqdo in safe aan lagu goynin sef inaan kurka lagaga jarin ilaa dhow ridoobi haddaad salaada uu tukan wayo isagoo weyn waa gaal murtaduu noqon dil buu wa karaa wax kasii xum wax kale kusii dhaqaaqi karaa marka hadda cushar iyo tarbiyadan aad ushidaa ku leedahay waa tarbiya cadaab maaha aad cadaabayso takliif iyo waajib aad dusha ka saareen baan saarayna ma aha macnaheedu waa tarbiyo tarbiyaduna waa wasiila walwasaa'ilu laha xukmu maqaasid maqaasidda shareecada iyo waajibka salaada hadhow <coughs> iyo kategideeda wax ka dhalanaya waxaanaad fiirinaysaa wayudrabu calayha licashrin toban jir in lagu garaaco wayufaraq baynahum waxaa soo aroortay yufaraq in la geeyo baynahum caruurta fi lmadaajici jiifka caruurta yararka markay toban sano gaaraan in gobasha loo kala maro hadday wiilal yihiin iyo hadday gabdho yihiinba aan la isku darin aadaabtooda la ilaalayo kamid tahay tarbiyadooda fiican bay kamid tahay lakala dhowrayo in aan lasla saaxinin fakadalika sida salaadii iyo tarbiya aadaabtaasba ayagoo yar yara loogu bilaabay yaa yanbaqii waxaa haboon an yucallamuu in la baro maa farada allahu wuxuu ilahay ku farad yeelay cala alcibaadi adoomaha faraisha kale waa la bari maxaa farqiga udhexaysa inaad kitaab u akriso oo tawxiidka barto iyo inaad salaada aad barto salaada waa lagu sheegay mithaal baa lagu sheegaya muru awlaadakum salaa bisabx marka loleeyahay waa mithaal waa waajib waajibaadka kamid un baa leeyahay carruurtu ha kusii tarbiyoobaano salaadii saas weye soonka waa saas oo kale ayagoo yarba carruurtooda selafka salaada iyo soonka soonka ay soomin jireen sooma dhihi jirin waxay ku ciyaaraanna way siin jireen markii ay gaajo ay qabataba wixii ay ku ciyaarayeen bay usoo bixin jireen saas weeyaan xajka ayagoo yarbaa la xajisiin jiray ali hada xajun qaala nacam walaaka biajir ajir baad ka leedahay buu nabig alay salatu wasalam u dhihi jiray marka sidaas w axkaamta kale iyo cibaadada kalena saasa loo baraya caruurta loo baraya min qowlin hadday noqoto hadal wa camal haduu noqdo camal qabla buluq intayna qaan gaarin qowl iyo camalba waa la bari min qowlin wa camal yani caqiidada iyo cibaadaadka iyo mucaamalaadka liyaatiya calayhim inuu u imaado albuluqu qaangaarkii walxaal qad tamakana dalika arinkaasi iyo cilmigii iyo tarbiyadii la baray tamakana uu ku sugnaaday dalika arrinkaasi min qulubin qulubtooda isagoo qalbigooda ku sugnaaday ayaa la dhihi wa qaangaadhay wax ka maqanma male salaadii mar hor u bilaabay caqiidadii mar hor u fahmay waajibaadki iyo shareecada uga bartay xalaashii xaaraantii buu kala gartay xumaanti iyo sabaantii buu kala fahmay markuu qaangaalaayana qalbigiisi wax walba degeenba wasakanad ay xasiishay ileyhi shaygaasi hadda lagu waajib yeelay anfusahum naftooda mar horay ku xasiishay wa anisad way weheshatay bima yacmaluuna bihi waxay ku camalfalayeen min dalika arrinkaas jawaarixum xubnahooda way weheshatay xubintii wayba baratay hadda kahor weysadii bay baratay oo salaadii sujuudi rukuucdii bay baratay oo cibaadadii noocyada kala duwanaa bay baratay oo naftoodii waaba jawaarix iyo xubnihii ayaa la weheshaday ah, oo aana ka maarmi karinba waqad farad allahu subxaanahu watacaala ilahi wuxuu farad yeelay cala alqalbi qalbiga wuxuu ku farad yeelay camalan camal quluubta acmaal baa laga rabaa jawaarixdana camaal baa laga rabaa lisaanka iyo carabkana acmaal baa laga rabaa saddexdaas u qaybsantaa acmaashu farad allahu subxaanahu wa tacala cala alqalbi camalan camal buu ilahay ku farad yeelay oo muxuu yahay min alictiqaadaat ictiqaadaadka iyo caqiidadii caqiidadaa inuu iska hagaajiya marka la rabaa caqiido wanaagsan oo suuban oo aan shirki ku jirin oo aan xumaan kale ku jirin nifaaq ku jirin oo inxiraaf iyo si khalada oo shareecada loo fahma ku jirin waa inu caqiidaysnaado wa cala jawaarix xubnihiina adaahirati muuqatayn camal camal baa lagu fard yeelay oo maxay min adaacaat xubnihiina rukuuc iyo sujuud iyo qiyaam iyo xumaashaasay muujinayaan oo ku dhawaaqayaan carabkiina lisaankii weeyaanoo waa ku dhawaaqaya tawxiidkii wuxuu leeyahy musanifku saufasiru laka waan ku kala dhigdhigi doonaa maa sharadtu laka wixii aan kuu shardiyay dikrigu sheegidiisa wixii hadda muqadimada aan kusoo sheegay een shardistay inaan keeni doono waan cadayn doonaa baaban baaban baan kugu cadayn doonaa bu ku yidhi ah, ayagoo tartiibsan ayaan kugu keeni hadduu rabad baab ayuunan magacaabin laakiin ayago oo jumla jumla isku raacsan oo iimaankii laga hadlay oo kutubti lagaami bilahi laga hadlay oo kutubti laga hadlay oo rusush laga hadlay oo yowm alaakhir qadarka laga hadlay ayaa arki doontaa baaban baaban liyaqaruba si u u dhowaado min fahmi mutacalimiih kuwa baranaya fahamkooda si ugu dhawaado marka in baabbaab iyo inyar inyar dadka wax loogu sheego yay fahamka ku sahlananaya oo qofka wax ku fahmaya insha allahu tacaala ilahay haduu yirah saasan ku wadaya bu wa iyaahu ilaahaas ayaa nastakiru khayr ka dhalbaynaa wa alle yaa nastaciinu kaalmo weydiisanayna soo maaratid inaad awooddaada iyo qudradaada iyo aqoontaada iyo fahamkaada aad ictikaasho maaha ilahay baan kaalmo weydiisanayna walaa xawla walaa quwata ila billah nafyu alxawl walquwa xeelad aan anaga waxyaalaha aan makruuhaadka kaga leexano iyo quwad aan manaaficda kusoo jiidano midna ma haysano ila billah inu ilahina waafajiye mooyane asbaabteeda nagu toosiyo allihii alcaliyi sareeyey culuw daat wa culuw lqadar wa culuw lqahr saddexdii nooce culuw qaysamayo allihii alcadiimi weynaa ee khalqigiisa iyo koonkao dhanba ka wada sareeyey subxana wa tacala wasica kursigu samaawaati walardi baa lagu yiri waa kursigii carshigi waa kasii weyn wallahu fawqa carshihi wacdama min khalqii khalqiisa waa kasii wenya subxana watacaala wasala allahu calaa sayidina sayidka anagi salligii ilahay ah ku ahaato ilahay ammaantiisa maxamedin in maxamadaha nabiyihii ilahay nabigu u waramay ahaa ee waxyiga iyo diinta usoo dejiyey waali aalkiisii saxaabadiisa isaga eelkiisa ahaa nabiga aleyh salaatu wasalaam wixii isaga uu dhalay iyo waxay dhaleen iyo waxay la dhashay iyo wasaxbi asxaabtiisa wanaagsanee daahirka wasalama allaha maarata salaamo tasliima salaamid kaiira fara badan salama iyo sala allahu labadaba waa laiskugu daray laanno aayadda waxay le salluu calayhi wasallimuu tasliima ku saliya salaamana wallahu aclam bilah towfiq sala allah wasalam ala nabina maxamed